aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan waa inaynu baxnaa birmanaa gaabigeen birta aan xiraanaa gaalko aan bislayno gaalko aan bislayno waa inaynu baxnaa birmanaa gaabigeen birta aan xiraanaa gaalku aan bislayno gaalku aan bislayno ilaa uu ka baxaayo baariga iyo badeena isagoo balbalaayo boohintiisu baxayso ilaa uu ka baxaayo bariga iyo badeena isagoo balbalaayo boohintiisu baxayso boohintiisu baxayso baaxa baaxa baaxa bulshoyd faaladan buuriya buriya baaxa baaxa baaxa bulshoy baaladan buuriya burya beebahoodii guuba bakhtigoodii jiida waa inaynu baxnaa bulshadii islaamkow baaladkeen xuraynaa guumaysta ha bislayno waa inaynu baxnaa bulshadii islaamkow baaladkeen xuraynaa guumaysta ha bislayno ilaa uu ka baxaa balbalaayo baariga iyo badeena isagoo balbalaayo badda uu ka tallaabo badda uu ka tallaabo ilaa uu ka baxaayo beriga iyo badeena isagoo balbalaayo badda uu ka tallaabo badda uu ka tallaabo baaxa baaxa baaxa bulshoy baaladan buuriya burya baaxa baaxa baaxa bulshoy baaladan buuriya burya beebaho bakhtigoodii guuba jiida ilaa uu ka baxayo baariga iyo baddeena isagoo balbalaayo boohintiisu baxayso ilaa uu ka baxaayo baariga iyo baddeena isagoo balbalaayo boohintiisu baxayso baaxa baaxa baaxa bulshoy baaladan buuriya burya baaxa baaxa baaxa bulshoy baaladan buuriya burya beebahoodii guuba bakhtigoodii jiida beebahoodii guuba bakhtigoodii jiida